alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وasxaabihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu tacaala baab lixdaad ixdaadkiibuu ku saabsan yahay isbasaasintii ama asaydii waxaa tirahdaba qof dhintay oo laisku basaasinayo walbahaarka iyo xusniga iyo xaaladaas marka maxaa waajibay maxaase sunno ah intayse dhan yahay ixdaadkaas muxuuse ku saabsan yahay oo laga tagayaa wayajibu waxaa waajiba ah, ayuu yihi musanifku alixdaad ixdaadkii baa waajibaya iyo isbasaasintii fii ciddati اlwafaati geerida ciddadeedii haweeney laga dhintay oo ninkeedii uu ka dhintay wafaadkaas iyo geeridaas ayaa iska basaasinaysaa waa waajib kaasaga ah. haweeney haddii laga dhinto inay isbasaasiso inta hadda ciddadu ay tahay ciddadeedu hadday tahay arbacata ashhurin wa cashara iyo hadday xaamilo tahay oo wadcu lxamli ilaa ay ka dejiso ciddadeeda ay soconayso intaba waxaa la soconaysaa inay asay qaadato asaydu macnaheeduna ma aha maro gaara ah oo madaxa lagu xidho oo bidhaan gaara iyo tilmaan gaara ah lama aha iyo waxaa loo jeedaa inay ka tagto ziinada min athiyaabi waalxuliyi waatiibi wax allaale wixii qurux ah oo ragga soo jiidanaya ayay ka fogaanaysaa hadday noqoto inay xulli iyo waxyaalaha haweenka isku qurqurxiyaan xirato dharka berberqaaya dhaldhalaalaya hadday inay noqoto indhakuul iyo waxsaas kale hadduu noqdo diib iyo barafuun kasoo udgaayo hadduu noqdo waxyaalahaas o dhan bay ka fogaanaysaa nacam kaasaa waa loola jeedaa hadda ixdaadka loola jeedaa wayundabu waa la suneeyaa ixdaadkii filbaaini baa loo suneeyaa haweeneydii muطalaqadahee طalaaqan baa'inan dalqadii u dambeysay baa lagu furay ama saddexdii baaba lisraaciyey cinda shaaficiya haweenaas baa'inaa la yihaahdaayoo ninkii way kala tageen oo kala fogaade ilaa shuruudo dhowra ah la helana iskuma noqonayaan xataa tankax zawjan hayruba uweyn haweenada iyaduna ninkeedii sidaa u kala tageen way iska wanaagsan tahay inay isqurqurxinta iyo ishagaajinta iyo waxaa inay ka tagto intay ciddada ku jirto iyadoo waa manduub wey laakiin waajib maaha sidii midii laga dhintay oo kale amaa rajciyada ninkeedu hal iyo laba iyo wax ku furay oo hawe iyo rajo ka qabtay inuu isku noqdo inay isbasaasiso sunno oo ma aha xataa qaarkood waxay leeyihiin waaba cagsi inay isqurxiso ishagaajisaa fiican lacala allaha yuxdithu bacda dalika amran bay leeyihin waxaa dhici kartaba qofkii iyo labadooda isku soo noqdaan baaba dhici karta wayaxrumu waa xaaraan ixdaadka iyo isbasaasintu calaa mayitin qof dhintayna laisku basaasiso basaasiyo hayri zawji zawj ninkii oo naagta ka dhintayna unan ahayn meyidkaasi akhara wax ka badan baa xaaraana min halaathati ayaami saddex beri haddii uu yahay qofka dhintay qof aan zawjkii zawjada ka dhintay uunan ahayn gabadhii aabaheed baa dhintay walaalkeed baa dhintay qaraabadeedii kala dhimatay dadkii kale ee wanaagsanaa iyo jecleed baa dhintay ninkii kadalik markaa haddiina zawjkeedii ninkeeda uunan ahayn inay isbasaasiso oo waxyaalaha ay ka tagtay saddex beri ka badan lama ogolo laakiin saddex beri waa la ogolyahay dhib ma leh laa yaxilu liimra'atin tuuminu biاllah walyowm alaakhir an tuxida calى mayitin fowqa halaaثati ayaam saddex beri ka badan ila calى zawjin arbacata ashhuri wacashra ayuu nabig sal l slm xadidki mutafaq ahaa marka qof dhintay saddex beri ka badan ba layihi lakin saddex beri waa la ogolyahay gabadha aabaheed hadduuba dhintay lasoo sheegay inay saddex beri ay qurqurxinta iyo waxyaalihii ay lagu yaqaanay ninkeedii iyo ay ka tagto oo banaanka laga maro oo aan la dhihin maxaa dhacay lagu canaananin xaq bay uleedahay laakiin saddex beri markii la gaaro waa inay qaalato dharkeedii ficnaa iyo baraafuunkeedii iyo isticmaalkeedii iyo ninkeedii isku hagaajisa haduu nin qabo nacam xadiidkii umu xabiiba radi allahu canha iyo eh, eh, gabadhii kale ahayd zaynaba iyo markii ay qaraabadoodii loo soo sheegay dhimatay waa kii ay saddex beri kadib diib iyo baraafuun isticmaaleen ayagoo xadiidkaasi ka cararaya inay ku dhacaan iyo nahyiga nabiga u reebay sala allahu aleh waali wasalam ayay baraafuunkii diibka qayteen qaateen wallahi ma lii min atiibi min xaaja waa ki dhahayeen wax xaajoon kalenay ma laha ee rasuulka calayhi salaam baan maqalay isagoo leh saddex beri ka badan haweenku yana isbasaasinin ilaa calaa zawjin mooyeene ninkoodii akhara min halaatat ayaam baa la diiday laakiin maalin iyo laba maalmood iyo saddex maalmood iyo dabeecada basharka xusniga iyo walbahaarka ku cusub darteed inuu maalmahaas yar duuduubo oo calalahoodii uuna waxba iska daryeelin oo xataa cuntadii laftirkeedii sida hore uuna ku noqonin oo farax iyo waxba uuna muujinin waa basharka iyo bini aadamka ehelkiisa uu ka dhintay dabeeca ilaahay subxana wa tacala geliyey bay kamid tahay iyo maarata naxariista qalbigiisa gashay wahwa marka ixdaadkiibuu kuu qeexaya kuu fasiraya wuxuu leeyahay ixdaad waxaa la yidhaahdaa an tatruka inay ka tagto almuctada haweeneyda ciddada tirsanaysa aziinata quruxda inay ka tagto wax alla wixii ziiniya qurux la dhihi karo min alibaasi walxuliyi waiibi oo kale walkuxli markaas dan uu ku cadeeyey wuxuu ku leey walaa talbasa ma xiran karto yana xiranin macnaha alxuliya waxyaalaha haweenku ay isku qurxiyaan ama dhagaha ama luqunta ama gacmaha kuwaxaasa waxaa la dhaha xuli baa la yihahda tataxalla bihi isku qurxiso walaa takhtadiba inay khidaab iyo xini iyo wax marsatana iyaduna waa la diido lama ogolo haweenada cidiyaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo ay xina iyo waxba marsato ama wejiga iyo ay boodhar iyo mxuu ahaa er, zacfaraan iyo huruud iyo waxsaas oo kalea walaa taktaxila inay indhakuulatana ma banaana biithmidin nooc oo indhakuulka kamid oo ithmid layihaahdo oo adag oo dhagax ahaana weeyaan oo lasmariyo indhaha ay haweenka iyo dadka ay marsadaanba marka xadiid baan kusoo arooray inuu daawo yahay oo faa'iido leeyahay indhaha iftiinkoodana uu nuuriyo timaha xaajibeynka iyo waxyaalaha indhaha timaha ku agbaxana inay soo bixiyo marka ma marsanayso wixii lamidka oon ithmidka aan ahayn oo indhakuulka kalaana waa lamid maxaa yale qurux iyo ziino wey wa naxwihi iyo wixii lamida intaa la sheegay marka ziino iyo qurux waxaa lagu magacaabo dhan wey fa in ixtaajad hadday baahato u baahato ilal kuxli indhakuul bay u baahatay xanuun iyo waxbaha iyo indhaha daaf wax kaga dhaceenoo dhalxan iyo marka indhakuul baa u daawayay ithmidka gaar ahaan baa la yidhi say yeeleysaa fabileyli habeenkii bay marsani watuziiru way iska zuulin oo iska dhaqi binahaari maalintiina maalintiina waa iska dhaqaysaa xadiidkii umu salama oo kale nabiga alayh salaam markuu usoo galay abu daawuud uu wariyey inuu nabiga alayh salaam ku arkay iyada oo wax ismarisay oo yiri maxaa dhacay markuu ninkeeda abu salama dhintay markaas waxay tiri sibir baan ismariyey nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yiri ijcaliihi bileyli wamsaxihi binahaar maalintiina iska tir habeenkana marso ayib lacafw bacd ahlicilm xadiidkaas walaa talbasu ma xiranayso asaafiya dharka saafida ah ee nadiifta ahee dhalaalaya min azraqa midabka azraqa ah midabka noocaas ee ahee madow xigeenka ah madow xigeenka ah buluuga oo kale ah kaas asraq la yihahdaye wa akhdara midab saafi ahoo akhdar ah akhdar oo saafi oo cagaar aad iyo aada saafi u ah oo dhalaalaya wa axmara midab guduudan isagana guduudkiisa uu saafi yahay oo dhalaalaya wa asfara midab jaallo oo isaguna jaallinimihiisa dhalaal iyo saafinimo la socoto oo birbirqaaya intaba ma xidhanayso maxaa yeelay ziinadii bay kamid tahay waxyaalaa ragga soo jiidanaya indhaha lala raaci bayna kamid tahay mana aha xilligaa inay xidhato walaa turajiru shacra tiimaheedana ma shallaysan karto oo inay shallaysato oy fidhato ma aha walaa tastacmilu tiiban dhiib iyo wax udgoonna ma marsanayso fii thawbin maradeeda iyo wabadanin jirhkeeda iyo wamaakulin waxay cunaysaba cuntada in ataa cunto udgoon lagu kariyey oo la udgooneeyey xataa ma cunayso ah, walahaa waxay u banaan laakiin lubsul ibriisami nooca xariirta kamida ibriisamka la yihahdo waa noocaan xariirahoon aada u dhalaalaynin inay xirato waa u banaan tahay ibriisamkaas waqasulu raasi madaxana waa dhaqan kartaa litandiifi inay nadiifiso darteed shanladii baa loo diiday laakiin waa dhaqan kartaa waxaan saabuun udgoys udgoon iyo shaambo udgoon iyo waxyaala cadira ale aan ahayn oo saabuun iska caadi ah ayay ku qabaysan oo madaxa ku dhaqanaysaa wa taqliimu ladfaari baa u banaan cidyaha inay iska jarto oo iska nadiifiso wa idaa rajaca almuctada idaa raajaca ninkii hadduu ku laabto almuctadata haweenaydii ciddada tirsanaysay buu ku laabtay iyadoo rajciyo hal iyo wax uu ku furay buu oo ciddadii ka tirsanaysa yuu rajactu yiri oo waa soo ceshaday uma طalaqahaa markaasuu haddana furay qabla dukuul asagoo u galmoona la aqalgelin ayuu haddana furay see la yeelaya iyadoo ciddadii ku jirta oo fursad u banaan tahay hal iyo laba uu ku furay yuu soo ceshaday kadib asagoo aan soo ceshigii aan u dhaafin dukuul iyo galme iyo waxsaas o kale ayna dhicin ayuu haddana furay tastanifu meeshaas seelaya ma laba ciday tirsan mise hal ciday wadanaysaa wuxuu leeyahay tastanifu waxay bilaabanaysaa ciddatan cidda jadiidatan badan jadiida cusub ciddo cusub yay kow kasoo bilaabi maadaama oo rujuuc uu dhacay rujuuca asaga kadibna haddana dalaaq uu dhacay dalaaqaasna haddee nin hadda ka hor u galmooday dalaaq horebaa ka dambeeya laakiin galmo horaa jirtay oo ka tirsanaysay marka ciddada ayadeed istanaf kow baa laga soo bilaabi buu leey kow baa laga soo bilaabaya tastaanifu ciddatan jadiidatan bay tirsanaysaa bay bilaabaysaa cusub qaarkood waa diidan yihiin oo qowlka jadiidka weeye qadiimka wuxuu leeyahay maya cidadaa un bay wadaysaa kol hadduuna dukuulba jirin ninkii asagaa ee shalay furan ciddadiisii ay ku jirtay uu ahaa afka u soo ceshaday intuu yiri haddana afka waan furay yidhi gabadha bara'aturiximkeedii xisaabtii meel bay u socotaaye xisaabteeda unbay wadanaysaa wax galmo oo hadda laga cidda cidadirsanna ma dhicin qaarka qadiimka qowl qadiim saasuu leeyahy wain tazawaja hadduu guursado man khaalacahaa haweenaydu uu khulcay khulac iyo dhaqaale intay bixisay saa ku kala tageen ayuu dib u guursaday fii cidatii buu ku guursaday cidda ilan ku jirtaage ciddada ayadaa rajactu oma banaano ma soo ceshan karo laakiin nikaax cusub jadiida hadday ku heshiyaan waa ku guursan karaa marka tazawaja man khaalacahaa fii ciddatihi huma kadib dallaqaha waa furay masalada hore ka yarduwan tahay tan haddana waa furay qabla dukuuli intuuna u galmoonin ayuu furay banat waxay ku maaratay ku baani noqonaysaa oo ay ku duldhisa cala alciddati aluula ciddadii hore umay ku wadan haddii islaamta laag la furay aheeda uu soo ceshaday rajactu kusoo ceshaday haddana uu furay ciddadiiba kow kasoo bilaabi buu kusoo yiri haddii laakiin khulac uu dhacay khulucuna rajactu oo ma banaana laakiin nikaax jadiid oo bilow ayaa u banaan tan wuxuu leeyahy banat cala alciddati aluula ciddadeeda hore umay iska wadanaysaayo ay ku dhisanaysaa kolba haddii untuu guur ka dhacay haddana mar labaad lakin una u galmoonin qabla dukuul ay tahay bacda dukuul haday tahay ciddo cusub baa bilaaban lahayd wamataa iddacat ilmar'atu haweeneydu markay sheegato inqidaa alciddati ciddadii inay ka go'day ciddadii waaba iga baxa waaba iga go'day bay tiri khalaas muran badan baa dhaca oo inta badan raggii haweenkii aan soo ceshay intuu dhaho yaa waxay leedahay warmaa soo ceshatay ciddadii waa iga baxday intaasoo xayd baaban hele yay yaa og ilaahin baa og ayada unbaa arrintaa looga kaashay mas-uuliyadda ilah la saaray walaa yaxilu lahuna an yaktubna ma khalaq allahu fii arxaamihina la yidhi axad la murmi karo arrintaa ku qabsan karo ogaan karo maqnati ka noqon kara ma jiro marka ayada un baa loo deyni marka wuxuu le wamataa idacat ilmaratu haweeneyda markay sheegtay inqidaaa alcidati ciddadii inay ka go'day fii zamanin zaman wax macquula ah, raba lakin inay sheegto fii zamanin zaman bay sheegtay yumkinu suuragal uu yahay inqidaauhaa inuu ka go'o fiihi zamanka qubila qubila waa la aqbalaya qawluhaa warkeeda waa la aqbali hadalkeeda la yeeli alqowl qowluhaa wey nacam waa muddo laakiin aqaluxayd iyo aqalu duhrigii aan saaka soo maray intaa waa inay tahay lakin wax intaa ka siiyan hadday kala imaato lagama aqbalaayo wa balaqahaa gabadhii hadduu soo gaaro la furay ama laga dhintay waa ku jirta iyaduna labaduba waa kusoo galayaan waxaa soo gaaray khabaru mowtihi hadda mowtkii ku socdaa lakin dalaaqana waa lamid ninkii inuu dhintay baa soo gaaray bacda arbacati ashhurin afar bilood iyo wa casharati ayaamin wa casharati ayaam toban maalmood markay tagtay kadib ninkii khabarkiisii inta ay weyday afar bilood iyo toban beri baa waxa usoo yeeray ninkaadi waa dhintay goorbuu dhintay afar bilood iyo toban beri ka hor buuba dhintayba hadda warkii soo gaaray faqad inqadat ilciddatu ciddadii waa ka go'day khalaas marka waxaa weeyaan ciddada xaggee laga bilaabi ma waqtu lbuluuqi alkhabar baa laga bilaabi mise waqtu lwafaat baa laga bilaabi waalaaq waqtigii dhimashada ay dhacday taariikhdii ama taariikhda uu furay ninka miyaa laga bilaabi mise gabadha warku markuu soo gaaray warqad baa lasoo diray melifku laga soo diray waxaa ku qoran inay furan tahay dalaaqeeda baa ku qoran markuu soo gaarayna saddex duhri iyo ka badan baaba soo martayba gabadhi warqadda taarikda marka dib loo raacay maalintuu ninka qorayey kadib intaas oo duhri gabadha yayba ku dhacdayba oo caadadii o dhan saddexdii muxuu aha way heshay saddexda duhrina waa soo mareen afartii bilood iyo tobankii beri mutawafa canhaada ay ciddo tirsan laheed waa u dhamaatay markuu warka soo gaarayo wuxuu leeyahy faqad inqadat ilciddatu ciddadii waa go'day ah, muxuu aha masaladu ninkaasi marku uu furo ama uu ka dhinto muddada ayadaa kadib baa la rabay bara'at rixim afar bilood iyo toban beri ama saddex quri in la helo waana la helay khabarkan ayada gadaal ka daahay waxba saameyn ku male waktigeedaas unbaa kasii soconaysaa nacam maalintaaba waxay geli kartaa howlaheeda kale iyo arooskeedii iyo guursigeedii waxaad sii geli kartaa la yiri waad furan tahay warqadeediina la tusay ama ninkaad waktigaas u dhintay la yiri faslun wuxuu ku saabsan yahay fasalka fi istibraai istibrihii buu ku saabsan yahay in la iska ilaaliyo oo la iska xaqiijiyo bara'ata raximi alama addoontii inay caloosheeda ay beri tahay gacantaada soo gashayd soo gadatay ama aad sabye iyo qafaal dad lasoo qafaasha ka soo qaadatay ama ma ahee inti nin kale aad u guurisay ninkii kale ay kala tageen ama adiga laftirkaada aad u galmoto addoontaada aheedo nin kale aad u guurin rabto arrimahaas waxaa la rabaa intaan lagu dhaqaaqin in laiska xaqiijiyo istibra wax la yihahdo waman malaka amatan adoon mulkiya xaruma caleyh waxaa ka xaaraana waduhaa inuu jimaaco walistimtaacu biha inuu ku istimtaacana waa ka xaaraan buu kuleeyahy xataa yastabriha lakin haddii musbiya tahay gaalo kasoo qafaashay cabdullahi bin cumar sida ku imaan doonta waa iskaga istimtaacay inta uu xaydka uu ku dhacaayo baraatu riximka ka hor buu sii waxay taataabtay ama dhunkaday waman malaka amatan ninkii adoon mulkiya xaruma caleyh waduha baa ka xaaraan wa istimtaacu biha xataa yastabri'aha ilaa uu ka xaqiiqsado ka hubsado bara'ata raximiha raximkeeda berinimadiisa xamli iyo ur inan waxba ayna qabin ilaa uu ka xaqiiqsado bacda qabdihaa markuu qibdooday kadib waa inuu xaqiiqsado inay gabadhan xaamil aynan ahayn maxaa lagu xaqiiqsana bara'atu raximka lagu ogaan bilwadci inay dejiso inkaaran xaamilan hadday xaamilo tahay iyadoo uura gacantaada ay soo gasho doontii inay ilmihii dejiso ay dhasho yaa bara'atu raximihaa ah wailaa waxaa imaan kartaa nabi alay k nahy laa tasqi zarca hayri ah, adiga hayrkaa beertiisa ha waraabinin islaan xaamilo ah oo nin kale xaamilo u ah ikhtilaaطulansaab waxa la yihahda dhalanaysa in nasabkii uu isdhex galo oo isku khaldamo ayaa imaan marka waa in laska xaqiijiyo ima inay ilmo kala wado iyo in maratay caloosheeda banaan tahay o ilmahaadu inu ku dhaco in kaanat xaamila hadday xaamilo tahay wadcigaa lagu xaqiijini wa hal xayd ah iyo hal caada inay heshaa lagu maaratay banaaturaximka lagu xaqiijin idaa kaanad hadday tahay xaa'ilan mid aan xaamilo ahayn oo taxiidu xaysha haweeneyda hadday ay xaamilo tahay ogaana xamli wey mar walbaba isma bedelo hadday laakiin ay xaamilo ahayn ma xaaila taxiidu ba mise waa xaaila ayra hayra taxiid marka wuxuu leeyahay idaa kaanad xaa'ilan mid aan xaamilo ahayn oo uurkeeda uu banaan yahay taxiidu laakiin caada ay ku dhacdo dawaat eh, aqraa midaa iyadaa marka maxaa laga rabaa hal xayda in lagu xaqiijiyo hal xayda haddiiba ay ka imaado waxaa la ogaanayaa ilmaha inayna caloosha waxba ku jirin sidaasa aqlaba saasa aqlaba haweenaya xayshay oo caado ku dhacday inayna xaamilahayn baa aqlaboo la ogaaday wa ilaa xaamilana ma aha tu xayshana maahee waa aayse quusatay oo xaydba ka gudubtay ama sakiiro yaroo hadda maaratay xaydba hadda urukaar ku dhicin see lagu beri lagu xaqiijini fa bishahrin bil inay soo marto bil baa la sugi markay bisha u dhamaato waxaa weeya baraatu raximkii waa la ogaaday wa in kaanad hadday tahay zawjatuhu ninka zawjadiisii amatan addoon nin baa wuxuu qabaa addoon buu qabaa oo xaaskiisa oo nin kale addoontii buu qabaaba oo addoonta nin kalea iskale laakiin asaga wuu nikaaxsaday faishtaraahaa kadib wuu soo iibsaday oo ninkii buu ka iibsaday oo gacantiisii soo gashay maalintuu gacantiisa soo gasho oo uu soo iibsado infasakha nikaax horta nikaaxi waa fasakhmaya nikaax iyo mulkulyamiin isku meel ma gelayaan nikaax iyo mulkulyamiin nin isagabaa iskale adoonti haddana waa in nikaaxsan tahay isku meel ma dhacayso kee xoog badan mulkulyamiinka xoog badan adoontaadii oo suriyaysan kartay noqone naagaad qabto oo nikaax ku qabta ma noqonayso ah, xagga riqiga iyo mulkulyamiinka xoog badan maxaa yeelay adoontaada aad adiga leedahay xagga awoodda aad ku leedahay baa ka badan awooddaada islaantaada ku leedahay adoonta waad ku istimtaaci kartaa waad gadan kartaa waad hibaysan kartaa nafcigeedi iyo raqabadeeda labadabada iskale baynamaa islaanta aad nikaaxa ku qabto nafcigeeda qaar kamida weliba oodan midna siin karin iibsanna karin ayaad ku leedahay nacam raqabadeedana malid ayib wuxuu le fashtaraaha infasakha nikaaxu horta nikaaxi waa fasakmay waxallad lahu asagiina islaantii awalba islaantiisi xaaskiisi bay ahayd soo maaha xallad lahu waxay xalaal hadda ugu noqotay bimilki yamiin addoonnimo addoontiisi ahaan hadda isku bedeleysaa xaaskiisi ma min gayri istibraayin asagoon iska baaraynin oo hadda asagaaba sii hayste oo sii surriyeysanaye haddii haddana ay addoon sii noqotay halkiin buu kasii wadaya min hayr istibraa wax istibraah oo raximkeedii iyo uu leeyahy bal waan iska ogaani ma jirto ayuu leeyahy qaar culamada kamid ah waxay leeyahy maya inuu istibriyaa fiican si uu u kala ogaado u kala saaro xaaladda ilmahan uu xor u ahaan lahaa uu ku caloolgalay ee inuu ilmihiisi yahay iyo xaalada uu adoonnimo ku caloolgali lahaa labada xaalad baa lakala kala ilaalinayaa marka horena xaaskiisii ba heedooda ilmahan asaga ayuu ahaa badana addoon bay noqonaysaa min kayri istibrain waman zawaja amatahu qofkii addoontiisii guuriyaa adoon asaga lahaa buu nin kale u guuriyey ah, aw mase kaatabahaa adoontiisii uu lahaabuu kitaabeeyey kitaabana waxaan kusoo maray markii ay adoonta ama adoonka uu sayidka mukaatabo iyo heshiis la gala int waxa keeni doono kal ajnabi buu noqon mucaamalada ajnabigi buu qaadan xoolihi asagaa geliya xoolihiisa tabcanaya amuurihiis o dhan gaar bay u noqonayaan marka adoontii uu iska sureysanayey maalintuu yirahda mukaatabad baa tahay waxay noqonaysaa sidii islaan ajnabi oo kale ka noqonaysaa marka haddii dib ugu soo noqoto islaan markaas dib ugu soo laabatay adoon cusub bay noqon istimraar rexm waa inuu ilaaliyo saasuu kasoo wadaa wuxuu le waman zawaja amatu adoontiisii buu nin kale u guuriyey aw mase kaatabaha adoontiisi buu kitaabeeyey huma zaala nikaaxu nikaaxi baa zuulay ninkii uu naagta u guuriyey baa furay dib baa ugu soo laabatay addoontiisii oo lasoo furay yaa kusoo laabatay walkitaabatu kitaabadii uu adoontan kitaabeeye yiri intaas dalkeetu xor tahay ayaa iyadana zuushayoo way ka cajistay oo wadi weyday lam yata'ahaa labada xaalaba adoontii ma wadinayo ma jimaacaayo leanna markii kitaaba ay qaadatay xaaraan bay ka noqotay kadib markii kitaabadii ay ka cajistay oo addoonnimada kusoo noqotay xalaal bay u noqotay marka labada xaaladood isbedelkaa ku dhacay ayaa la rabaa in lagu kala saaro bara'at raxim ah. lam yaaha ma jimaaci kara xataa yastabriyaha ilaa uu addoontan lasoo furay addoontiisa lagu imaato iska beriya nin baa qabe midan uu mukaatabeeyey ee ka noqotayna ay dib ugu soo laabatay haddana uu baraa ugu sameeya xata yastabriyaha saas walahu istimtaacu waxaase u banaan ninka alistimtaacu inuu iskaga raaxaysto oo ku istimtaaco bilmasbiyati midii lasoo qafaashay gaalada laga soo qafaashay ila markii gaaladii muslimiinta isku dhacaan oo xoog gaalada wax lagaga soo qaato xoolahoodana waa qaniimo wixii dad ahoo ama caruur iyo haween iyo waxsaaso kalena samaaya baa la yihahda waa la qaybsanaya ninkii qorigiisa ugu dhacdo adoontiisaas markaaba waxaa wey asaga addoontiisa bay noqon laakiin baraa waa inuu samey istibraau raxim waa inuu sameeyo hal xaydo ama xaamil haday tahay ay dejiso ama haddii ay aayeysan tahay hal bil ah laakiin maxaa u banaan bu ku lehy waxaa u banaan buu yihi alistimtaacu inuu ku raaxaysto cabdullahi ah, bn cumar radi allahu canhu baa meel la yihahdo khalowlaa dagaal ka dhacay eh, gaswatu yarmuk sanata sabcata cashar yaa waxaa kusoo hagaagtay addoon baa kusoo hagaagtay dadka lasoo qafaashay dadka ad waxay ahaayeen ruom iyo faris dadkaasi ahaayeen gabad baa gacanta usoo gashay oo nasiibkiisa ku dhacday wuxuu leeyahay kaana raqabatahaa ibriiqun min fida buu leeyahy luqunteeda waxaad moodaa ibriiq oo fida ah yaad moodaa markaasuu isku duubay de dadkoo arkaya dadkoo arkaya isku duubay falam yunkir axad qof inkiray ma laha walahu listimtaacu bilmasbiya fii muddat listibraa muddadan uu iska sugaayo ee uu iska hubsanayo muddadaa waa ku istimtaaci karaa bikeyri jimaaci buu ku istimtaaci karaa istimtaac jimaac la-aan inuu u galmooda lama ogola lakin waa inuu sugo hataa laa yasqi zarca gayrihi waman waطica amatahu adoontiisii ninkii wadiyo oo jimaaca adoontiisi bu jimaacay u banaaneed ee suriyada ohed xaruma caleyh waxaa ka xaaraana an yuzawijaha inuu nin kale u guuriyo xataa yastabriha ilaa u ka hubsado gabadha hadda u galmoonaya ninkan uu ku wareejiyey caqdigaasi nikaaxa wuxuu keeni ninkan loo guuriyey wuxuu keenaya inuu jawaasu jimaaciha in la jimac inay banaan tahay marka intuu ninka ku lugoon lahaa gabadhu xalay usoo galmooday waa in la hubsado istibra lagu sameeyo faslun faslka wuxuu ku saabsan yahay fima yulxaqu min anasabi wamaa laa yulxaq waxyaalaha nasabka la haleeshiiyo ee qofka ama ninka loogu abtiriyo ilmaha dhashay iyo ilmaha aan ninka loogu abtirin karin ee uu banaanka ka yahay man atat amatuhu addoontiisa ninkay la imaato biwaladin ilmo adoontii uu lahaabaa ilmo dhashay isagaa iska lahaa suuriyeysan jiray ilmay dhashay fa ahbata nusaada qaar fain habata hadduu sugnaado annahu ninkan sayidkii addoonta leh wadiaha inuu gabadhan jimaaci jiray laxiqahu waxaa haleelaya ilmahaasi isagu haleeli oo logu abtirin sawaaun waxaa isku mida kaana yaczilu ha ahaada mid hadda ka hor casliya oo ka siiba maniyahu manidiisa inuu siibi jiray canaa xaggeeda amlaa ama maya farqi ma kala lahaa hadduu xataa casli sii samayn jiray casligu waa inuu manida iyo dhulka shabada dhulka lagu daadiyo ayaa casli la yidhaahdaa xataa hadduu saa samayn jiray kolba wadi iyo galmaba hadduu qirtay sugnaatay ilmahaas isagaa log maaratay yaa iskala lahaleeshinaya isaga lahaleeshiin nin baa nabiga alay slam u imaada wuxuu yii nab allahu addoomaan qabsanaynaa cusuumadii baa nagu dheeraatay khasawaad baan ku jiraa haweenkan waan ka fognahay hadha markaan cidaha naga tagna inaan gadanaan rabnaa haddaan u galmoonay wax yeeshaan umulwaladay noqona ma gadan karo maxaan sameynaa inaan ka siibnaan rabnaaye nabiga alay slam wuxuu yii naf ma jirto ilahay inuu abuuro ugu talagala ilaa waa imaanaysaa dhowr ka siib aan aragne markaasuu ka siibi jiray kadibna nabigu u imaad wuxuu yiri nabi alla way urooday islaantii way urooday buu yiri marka waxaanu isleeyahy waxbaad ka siibaysa waxaa dhici kartaa wax yar oo candhuuf yar inay ku duusho oo xayawaan yaroo manawi ah oo meesha gala raximka gala ayaaba ku filan marka wadigaa baa la raacaya hadiiba inuu jimaacaba ay sugnaato ilmahaas isagaa dhalay ayb fain lam yakun waiahaa hadduunan ahayn adoon sayidkaasi addoontaasi waiaha mid jimaaci jiray weligiiba oma galmooninba lam yalxaqhu lwelid waladkaa ma haleelayo ilmaha isaga la haleeshin maayo dee waman atat ninkay imaataa zawjatu zawjadiisiibaa waxay la timid biwaladin walad bay la timi atat waxay la timi zawjatuhu biwaladin ilmo xaaskiisii uu qabay ayaa ilmo dhashay laxiqahu nasabuhu nasabkiisii ilmaha asaga ah nasabkii kan ninka aya qaba ayaa ilmahaas lagu abtirin oo la haleeshinayaa maxaa yeelay zawjadiisi baa dhashay wlwaladu lilfiraash wlwaladu lilfiraash goyashaa ilmaha unbaa la raacinaya nacam inankana waa hadday suuragal tahay an yakuuna inuu ahaado minhu ilmahan inuu ninkan ka ahaado hadday suuragal tahay wey haddii macquul tahay ilmahan isagaa ninka lagu abtirin karo oo wax suuragal ay tahay oo maxaa suuragal kamida ah? bian taatiya waa inay la imaato bihi ilmihii bay dhashay bacda sitati ashhurin lix bilood kadib markay wada kulmeen iyo walaxdatin hal ilmi dharsi min xiinil caqdi laga soo bilaabo caqdigii caqdigii ay caqdiyee la nikaaxay gabadha laga soo bilaabo lix bilood iyo laxda laxdada waa inta minida iyo laganayo wey iyo lix bilood ilmaha uu ku abuurmaayo ku dhalanayay lix bilood baa ugu yar waa kasoo marray aqalulxamliye intaa hadday la joogtay ilmaha waxaa la dhihi karaa ilmaha adi wey laakiin aqala sitata ashhurba hadday tahay ilmaha looma nisbeyn karo ila dhici karta afar bilood iyo shan bilood iyo inuu ilmo intuu kaga dhala islaantaasi uu noolaado ma dhici kartee waxay hor dhicisa soo dhac waa gaar nacam marka wuxuu leeyahay xagga tirada u yar ee liictibaari waa inay tahay lix bilood tirada u badan ee ilmaha loo nisbeyn karo ninkii islaanta qabayna afar sano waa inay tahay haddii afar sano muddo laga joogo uu ugu dambeeyey haweeneydaas galmoonkooda u galmooday afar sano iyo wixii ka yar saddex sano laba sano intaa haddii uu laga joogo muddaduu la joogay ayagana ilmaha waa loo nisbeyn karaa lix bilood haddii ugu yaraan ay tahayna ayagana waa loo nisbeyn wuxuu le wa duuna arbaci siniina afar sano wax ka yar afar sano wax ka yar waxay ka bilowda marka inaan ahayn wey min xiina laga bilaabo min xiini goortii min xiini muxuu yihi imkaan ijtimaci soo saama imkaan ijtimaaci Ah, muddada ay suuragal tahay inay la kulmay ma aha gabadha maceeda inuu la kulmay laga soo bilaabo ilaa afar sano ugu badnaan wixii ka yar afar sano ka yar ugu badnaan intaas waa inay gaadho xagga tirada badnida yaraantuna lix bilood inta ugu yar inta hadday tahay ilmaha waa loo nisbeynaya ilan akharu lxamli wuxuu ka wadaa aqalu aqalulxamli iyo akharu lxamli haddii aqalu aqalulxamli ilmo ku yeelato ilmaha asagaa loo nisbeen akharu xamli hadday ilmo intay dhasha ay tiraahdo waan maqnaa oo laba sana saddex sanaan maqnaa uu yidhaahdo saddex sano ka hor soomaada galmoon ha afar sano mabaa la gaaray maya ilmaha adigaa iskale akharu xamli ilma yaroo caloosha ka jira qubad ahaa oo ilahay soo bakta afoofay wey oka inamkana wadwaha waay laakiin waa inay suuragal tahay inuu ninkan haweeneydan u galmooday lixdaa bilood iyo afartaa sano waxa ka yar iyo walow calaa bucdin haba kala fogaadaane eh markii caqdigii uu dhacay oo mashriq iyo maqrib ha la kala aado si un baa laga yaaba inay iskugu imaadeen kala fogaanshahaasi mar un baa laga yaaba inuu soo imaaday habeen iska imaaday dadabgale inuu sameeyaa dhici karta kolba hadduuba caqdigii dhacay muddada ayadaa afartan sanada uu badnaan ilmo uu ku dhasho ama laba lix bilood kadib waxa ilmahaasaga loo nisbinaya walow calaa bucdin kol hadduuna isaga unan jazmi iyo go-aan iyo inkiraad una la imaanin hadduu go-aan la imaado u yihahdo sinaba kuma dhalin baab kaloo baabulicaan la yiraahdo ayaa lagu kala bixi wain lam yaclam haduuna wain lam yaclam anahu watiyahu wain lam yaclam anahu waiya yuunan ogaaninba inuu jimaacay gabadhan waan kulanay lakin inaan jimacay ma xasuusto waxaanu yiri ilmaha baa iskale alwaladu lilfiraash ilmahasaa nasabkiisa la ilaalin dayaacadda laga dhawri in maarata si yar shaki shakiga ilmahaasi abalaan uu ku noqdo oo meelaha ku dayacmo tanaa la diidan yahay intii ugu dhow ee la raacin kara waa la raacinaya bikhilaafi maa sabaqa fi amati adoonta wixii kuga hormarayse khilaafsan oo adoonta xoogo wuxuu ku yidhi hadday sugnaato inuu jimaacayna waa la haleeshiin hadday sugnaan weeyana maya waa ki iska yidhi tan waxaa wey walow calaa bucdin ayadooba kala fog ayaa waxaa ilmaha ilmahadi wey afar bilood afar sano gudahood ah, soo lix bilood ugu yaraan adigaas kale baa laleeyahy bikhilaaf maa sabaqa fi amati bishardise marka laleeya ilmahan asagaa la haleeshinaya waxaa la shardinayaa an yakuuna lizawji inuu zawjkan u sugnaaday xagga sanadka tiscu siniina lix sagaal sano tiscu siniin iyo wa nisfun iyo sanad niski tiscu siniin sagaal sano iyo wa nisfun nisfu sana nisfu sana waa meeqa lix bilood iyo walaxdatun hal ilbiriqsi intaa saddex shay meesha keenay sagaal sanadood oo wiilkay ilmaha yar ee naagta gugursaday horta sagaal sana waa inay u dhamaato leanna waa muddada ugu yara ilmaha uu ku biyaduuriya wey waa ko oo ilmahan la dhihi karo islaantan iyada ah wiilkan yar waa ka dhalay la dhihi karo marka horta sagaal sana waa isaga u dhamaatay si uu noqdo duu ixtilaam mid ixtilaam u oo mini u uu noqdo laba lix bilood waa inay wada joogeen ugu yaraan lixdaa biloodna macnada waxaa weeya waa aqalu lxamli hadi wa laxdatun muddadii ay uganayay shahwada ee laxdada heeda inzaalulmanigeheedna ayadana ku dar intaa haddii laisku daro intaa markii laisku daray kadib buu ilmo dhashay ilmaha waa loo nisbeen bishardi an yakuuna lizawji tiscu siniina sagaal sane iyo wa nisfun sana niski o lix bilood iyo walaxdatun xuluul biraqsi oo lagu tasacu buu ku yidhi laxdada buu ku fasiraya tasacu u waasac noqon karta alwada jimaac in maarata uu waxaysan yahay gani karo gani karo tuuri karo inta ugu yar ee la dhihi kara shahwadii ku tuuray fain lam yumkin haddayna suuroobin an yakuuna inuu ahaado ilmahaasi minhu xaggiisa sinaba ilmaha ninka looguma nisbeen karo owaase bian atad bihi waxay la imaatay haweenaydii ilmihii bihi ilmihii bay la timid liduuni sitati ashhurin lix bilood ka yar shan bilood markii la wada joogayba ilmihii ba dhashayba nool aw wax ka badan min arbaci siniin afar sana ka badan ayagoo kala maqnaa iyo tilmaana waa iska leh oo mase macaalqadci go-aan iyo jazbi aan shaki iyo taradud ku jirin buu isaga wuxuu go'aamiyey biannahu lam yataha inaan islaantan arkin una jamaacinna waa qadciyey sinaba iskumaan arkin buu yiri aw amase kaana zawju <clears throat> zawjkii baa wuxuu noqdayba min asini xagga daada duuna maa taqadama wixii soo hormartay sokadeed wixii soo hormartay aan soo sheegnay yuu ka hooseeyaa maa taqadamuu muxuu ahaa tiscu siniina aha wa nisfu sanatin wa laxda intaa waa ka yari aw kaana wuxuu noqday zawjkii maqduuca dakar wal unhayeyn inaan dakarkiina lahayn unhayeenkiina aan lahayn dakarka waa la gartay ah, xubinta taranka wey unhayeenkuna xiniinyaha wey intaa midna maleh jamiican dhammaanba waa go-anya eber weeyaba in saas ahna meel xataa shawa maleh hadduu wax ku gororin lahaa lam yalxaqhu ma haleelayo ilmaha isaga a ah, ilmaha la haleelin maayo banaanka laga maraya wamataa taxaqaqa azawju zawjku markuu xaqiiqsado an alwalad aladii alxaqa ilmahan uu haleeshiiyey asharcu sharciga sagaal bilood iyo ka badan weeye lix bilood ka yar bay ku dhashay afar sanood oo la gaarin bay ilmihii dhashay arrimaha waa waa ilxaaqaad xagga sharciga ka imaanaya wey waa nidaam sharciga uu dejiye wey ayadoo nidaamkaa sharciga uu dejiy ay jirto waa dhici karta haddana ilmahan inuu dhalin baa dhici karta hooyadeedu nin weyn asagoo qaban inay gololaaf keento way dhici karta wax kale ay la imaato sooma dhici karto marka wuxuu leey wamataa taxaqaqa zawju zawjkii wuxuu xaqiijiyey oo u caddaatay ana alwalad aladii waladkii alxaqahu sharcu sharciga uu haleeshiyey xisaabaha loo soo dejiyey biha asaga laysa minhu inuun asaga ka ahaanin inuu ilmahan una dhalin ayuu xaqiiqsaday sidee buu ku xaqiijiyey bian calima wuxuu ogaaday anahu asaguba lam yadaha abada weligiiba inuuna jimaacin lazimahu nafyuhu bilcaan inuuna weligiiba jimaacin buu yuu cadeeyey waa wada joognay lakin weliga oma galmoonin see ku dhalay ayuu yihi lazimahu waxaa ku laazimaya marka nafyuhu inuu ilmaha iska dheereeyo o iska anfiyo ma waa dhalin inuu la istaago bilicaani licaan buuna ku anfin karaa waa inuu dhaarto dhaarta soo socota imaan doontee afarta dhaarood iyo shanta bedel u adkeeyey tana warka kula bixi soo sharcigu wuxuu cadeeyey iyo suuragalka adi maana diidin adaa is og wixid goosha basla joogtaan guriga isla joogtaan baa dhici karta inaada taabanin soo ilmahan inaada dhalin waad xaqiijisay markaas waxaad ku baxsan kartaa nidaamkaasi layihahda licaanka yaad ku anfin kartaa ilmaha wa ilaa xadulqadaf baa lagaa oogio siddeetan jeedal baa kugu dhici wa lam yataxaqaq hadduunan xaqiijinin anahu asagu min gayrihi gayrkii inuunan ka ahaanin ilmahan inuunan nin kale uu dhalin ayuu maarata ma xaqiijin karo oo isaga inuu dhalin waa dhac karta lakin shaki baa galay un unbaa isku madoobeeyey wain lam yataxaqaq duuna xaqiijin anahu ilmahani min ayrihi ayrkii inuu ka ahaaday xaruma caleyh waxaa ka xaaraam nafyuhu inuu ilmihiisa iska anfiyo qadfuhaa gabadhan uu caayo inuu ilmaha anfiyo yihahdo ma dhalin oo mihii abalaan uu ka dhigo gabadhana uu qadfo oo zino iyo xumaan ku sheego waa xaaraan arrinta iyada xaqiiqaba hadduunan haynin oon dhaaran karin wain kaana alwaladu aswada ilmihiina ha madoobaado asagana waa cas yahay maehe asagaa madoob afrikaan oo mid cas oo cad buu kalo carabuu dhalay wain kaana alwaladu aswada wa huwa asaguna abyadu waa cas yahay wakayru dalika midabkiibaa isbedelay quruxdii iyo foolxumadii waxyaalaha noocaas hayru daalikada ees keeni karta arrintaasi ma noqon karto wax ilmaha lagu anfiyo maxaa yeelay adigan hadda midabkan sheeganaya waxaa laga yaaba midabkaada meel fog ba inu gaarsiisnin raabtigaa baa laga yaabaa inuu dhaafsaysan hooyadaa iyo cidoodii ama awowa markii dib loogu noqdo inuu aad iyo aad u madoogaa baa dhici karta a marka halkaasaa marka laga yaaba inuu inaad ilmahan uu raacay oo adig kaaba boodayba tii nabiga alay salam ninkii dhihi jiray naga allow eh, eh, waxay dhashay wiil madow bay dhashay ana waan castahay islaantan waa castahay buu ka wadaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam ninka aad baa shaki dee ugu jiraaye shakigiisii si kale uu ku fahmina male wuxuu ku fahmi laha buu nabiga kufahamsiye sala allahu aleyh waali wasalam uutiya bijawamic alkelim walbayaan walfasaha walbalaaqa sala allahu aleyh waali wasalam baa la qancinta dadka rasuulka qof kaga horeeyay ma jirin xagga xoolaha iyo reerbaadiyaha xoolaha iyo geela yaqaaneen tiiba ku qanciye rasuulka alayh salaam geelada waa seesaa iyo hal ma ku jirtaa awraqaho midabka leh waraqa ahee eh, bacadka leh haa xagee ka imaaday waa gartay marka wuxuu yiri meel fog baa laga yaabaa inuu soo jiitay xidid fog kana waa un sidaas kale xayawaan baa lasaltihiin xayawaan baa lasleeyahay nacam waman laxiqahu nasabun ninkii uu haleelo nasab baa haleelay oo ilmaa lagu abtiriyo layiri ilmaha kuu dhashay baa la yiri faahara wuxuu dib dhigay nafyahu ilmaha inuu iska anfiyu dib dhigay oo maalmuhu fikirsanaa o aamusnaa bilaa cudrin wax cudurdaaroo ku xumbaarayna ma jirto nin maqan iyo nin hadlilaaba ma aheen uma kadib buu intuu fikiray araada doona an yanfiyahu inuu iska anfiyo ilmihii bilicaanina ku anfiyo diyaar waxaan u ahay mahna an yidhi muduuna aamusnaa lam nujiibhu ma ajiibayna ilaa dalika korkaa ka yeri mayno wain araada nafyahu hadduusa damco inuu anfiyo ilmihii caleyl foor dhaqso ilmihii markuu dharkay ma dhalin xamlo weeyaan xamligii buu ku weeraray oo yiri ilmahan aniga lii tirin maayo hadhow ajabnaahu ilayhi waan ajiibaynaayo baabka licaanka buu gelaya faslun fi lqadfi walicaani qadafka iyo licaankii qadafku waa in zina qof lagu sheego licaankana waa waxa ka ratibmaayo markii qof la qadfo oo layihahda zina ku dhacday islaantan de waxaa adigiibaa lagugu soo jeesanaya arbaca shahaadaad keen baa afar makhraatiya keen baa leh arbaca shahaadaati bilah afar makhraatiya ma haysaa waa maya cadaa marka lagugu soo jeesano xataa lqayf lagugu garaaci suuragal weeyana inaad waxaad sheegaysa ay run tahay oo islaantan waxaad ku sheegay ay jirto waa dhici kartaa markhaatina ma haysid qadafkii baa ku saaran marka xaddiisii seed yeeli xal kaloo ilaahay keenay saxaabigii hilaal bin umaya radia allahu canhu shariik binu samxaa nin la yidhaahdo buu kaga shakiyey reerkiisi kaga shakiyey oo waan ku arkay bu isaga yiri markuu nabiga alayh salaatu wasalaam uu yiri albayinatu wailaa xadun calaa dahrika waa lagu garaacay haddii kale ma caddayn keen uu wax walba ku hadlay wax walba sameeyey markii dambe wuxuu yihi ilaahay waxaan ka rajanayaa oo uba dhaartayba inuu ilahay beri yeela subxaana watacaala aayadii qur-aanka ba soo degay marka aladina yarbuna azwaj walam yakulahum shahada ila anfusukum fashahadatu axadihim arbacu shahaadaati ba soo degtay marka ayib man qadafa zawjatahu bizina ninkii haweenaydiisaasi zina ku sheega oo isinaysatay dhahaa si sariixa ama kinaayo uu cadeeyo oo fasiray fatuuliba laga dalbay bixadilqadfi xadulqadaf laga dalbay oo layihi caddayn maysa soo ma aha waa lagu garaaci la yihaahdo falahu waxaa u banaan an yusqidahu inuu xadii xadulqadafkeeda iska rido bilicaanin licaan buu iskaga ride waa dhaaran bishardise waxaa shardi ah marka licaanka uu ku baxsani an an yakuuna zawju baaliqan licaanka waxaa geli kara inuu zawjka horta nin baaliqa yahay ilma yar carur iska hadlay waxba kasoo qaad mane caaqilan waa inuu caqli leeyahay oo majnuun hadlay unan ahayn wax kasoo qaad mane mukhtaara mid doortay oon la khasbinna waa inuu yahay intaasa shardi ah isagoo intaaba ah bu haweenaydii qadfay zina ku qadfay caddayna ma hayo baablicaan ba loo furi wa an zawjatu xagga kale zawjadan wax ku sheegayaan waa inay tahay cafiifa nusuqda qaarkood khalad falxun bay samanayo walaa an takuna laa bay gelinayaan macnihi isdaba maraay marka wa an takuna waa inay tahay laa iska shadbi an takuna zawjatu zawjadu waa inay tahay cafiifatan mid dhowrsoon gabadhaan xumaan weligeedba lagu sheegin waa inay tahay mid wax ka sheegayo laakiin mid zinada ay ku cadaatay oo hadda kahor ba la yaqaana lagu adeeyey hadduu wax ka sheego waxa weye wax jiray inbuu sheegay cayba ha ahaatee caydaa waa lagu canaanan oo waa la taziiri oo maxaa adiga faraha ku geliya la dhihi waa la taziiri laakiin eh, licaan iyo xadulqadaf iyo warkaa la gelin maayo marka gabar cafiifaha ah hadduu wax ku sheego markaa weeye cafa lagu ogaan jiray marka wa an takuuna waa inay tahay zawjatu cafifatan mid cafiifahoo dhowrsoon oo yumkinu uu suuroobi karo an tuudaa in la jimaaco ilmo yar oo caruur hadday tahay oo sabi ah oo ilmo yar oo uu qabay u yihahdo way zinaystay ama gabar yar oo hal sana jira uu yihahdo way zinaystayna beenaale inuu yahay wa iska caddahay waxba laiskaga daalin maayo in loo kaba tuurd laiskugu imaado licaan wax loo sameeyana waba laisku waan mayo wa la taziiri ah, marka yumkin an tuda falow qadafa hadduu qadfo man habata zinaaha ixtiraaz weeye cafiifaan niriye hadduu qadfo man gof thabata uu sugnaaday zinaha zinadeedii baa sugnaatay oo wax ku caddaatay iyada baa qiratay xamliba uur baa la helay maehe waa lagu caddeeyey ama mase qadafa ifla ilma yaro caruuru qadfay ka binti shahrin bil gabar jirtu yiri waaba zinaysatay uzira eh, cuzira waa waa la idbinaya waa la idbin walam yulaacin ma licaantamayo licaan la imaan mahayo ee waa la idbinayaa nacam walicaanu licaanku muxuu yahay waa kan waxaa weeye an yaamurahu lxaakimu xaakimkii inuu amro waa xukun waa in la helo qada la helo meesha iska istaagto iska hadasha lama ogolo xaakim baa la rabaa amarkiisa inu wax ku fulaan an yaamura alxaakimu waa inuu amro an yaquula inuu yidhaahdo ninkan zawjkaa arbaca maraatin afar jeer inuu yidhahda saa lagu bilaabiye ashhadu bilaahi waxaan ilaahay ugu dhaaran anii anigu lamin asaadiqiina kuwa runta sheegay inaan kamid ahay fii maana aan ku runsheegay wixii aan ramaytuha gabadha ku tuuray bihi maaga oo min zinaa zina ah waxaan gabadha ku sheego zinaa inaan run ku sheegi baan ilaahay ugu dhaaranaya wa ana hada lwalada ilmahan ku nool oo dhashay haduu yahay mid cawasha ku jirta haduu yahayba laysa minii aniga inuunan xaggayga ka ahaanin oo lay tirinaynin waa goorma markuu waladka sheegi in kaana hunaaka waladun hadduu walad jiro dhashay ama uurka ku jiro markaasu weladka ku daraya dhaarta uma yaquulu wuxuu leeya filkhaamisa marka shanaad bacda an yaciidahu lxaakimu marka shanaad waa tii xaasimadeeda kala goynaysa wey almuujiba la yidhaahdaa waa mid lagu cadaabgelaya hadduu been sheegi markaa laguna kala tegi marka shanaad baa wuxuu leeyahy bacda an yaciidahu lxaakimu markuu xaakimka uu wacdiyo oo yukhawifahu billahi ilaahayna uu ku cabsigeliyo oo wayadaca yadahu gacantiisana uu dejiyo faahu afkii calaa fiihi afkiisa uu saaro gacantaad kaga saariyo dad baa ku qamaami wati udambeysa warkada ilahi ka iyo marka dambe lasii deena markaas wuxuu leeyahay wacalaya lacnat llahi waati udambeysa lacanada ilahay korkaygiisa ha ahaato in kuntu min alkaadibiina buu leeyahay haddaan beenaalayaalka aan kamid ahaan gabadha ku been umanayo shanta hadday dhacdo asagii marka wuxuu ka badbaaday xadulqadafki ka badbaaday faida facala dalik saqada canhu xadulqadafi sideetankii jeedala lala kortaagna horta waa ka badbaaday waintafaa canhu waxaa kaloo ka anfoogay oo ka fogaaday nasabulwaladi ilmihii loo abtirin lahaa ee loo nisbeyn lahaa wabaanad way ka fogaatay minhu xaggiisa gabadhii oo kala dhinte oo waa halkaasi kaga tagtay waxarumat cala tabiidi weligeedna xaaraan bay ka tahay oo rajciye iyo guur cusub iyo nikaax cusub ma jirto walazimahaa waxaa ku laazimaya gabadhi baa lagu soo jeedsane xadu zina baa ku laazimiyo rajmi iyo dhagax baa loo soo arursan walahaa ayadina markaas waxay leedahay fursad bay leedahay an tusqidahu inay iska rido xadu zinihi can nafsiha nafteeda bilcani ayadana iskaga ridi wayadru canha alcadaabdi weyaano wayadru canha alcadaab yani cadaabkii iyo garaaci dhagaxii lagu diri lahaa waxaa ayadana ka difaaci antashhad dhaar bay ayadana dhaaranaysaa nacam tusqida way ridaysaa can nafsiha bilicaani bay kaga ridi ayadana way dhaaran fataqula waxay leedahay biamri lxaakimi xaakimka markuu haye dhaho amar uu siiyo arbaca maraatin afar jeer ashhadu billahi bay leedahay ilahay waxaan u dhaaranayo maraati ka ahay anahu ninkan allah hadlaayo dhaaranayo lamin alkaadibiina beenalayaasha inuu kamid yahay fii maana uu ku been sheegay ramaani bihi ugu ganay oo min azina zinada ugu sheegayo inuu been ku sheegayo yaa ilahay ugu dhaartay uma taqulu waxay leedahay fi khaamisa dadki shanaad bacda alwacdi wacdi kadib kamaa sabaqa sidii ninka lagu sameeyey oo kale afka agga haweenka lagu diray oo leh afka qabta wa calaya ghadabullahi bay lehay marka u dambayso haddii istaagi weydo carada ilaahay korkay lahaatay ilaa in kaana min asaadiqiin hadduu kuwa runta sheegi kamid yahay fima ramaani bi u ku rusheegay min azina zina ah qadabullahi u dhacday leedahay fa idaa facala dalika iyadoona markay sidaa samayso saqada canha xadu zina xadu zinaa ka dhacday laakiin ninkii ayaga kala tage kala tage baabu ridaaci ridaac iyo rabac labada waa la xaqriyahay waa nuujinti wey umahatukum ulati ardacna akhawatukum min aradaaca waa u daliila yaxrum min aradaaci maa yaxrum min anasab wixii nasabka xaaraam ku ah baa nuugmadan xaaraam ku ah laakiin waa jaanibka ninkan ilmaha wax nuugay iyo cidduu nuugay unbay ka dhexaysaa ilmahan cidduu nuugay iyo asaga unbay ka dhexaysaaye asaga iyo wixii furuucdiisa asaga ah furuucdiisa ah laakiin asaga usuushiisii iyo xawaashidiisii iyo aabihii iyo hooyadii iyo qaraabadii kale ee la dhalatay iyo walaalihii shaqa kumale arrintan reerkaa uu nuugay asaga wey idaa thaara idaa thaara libinti libintin thaara hadduu dararo oo daahiro muuqdo libintin libinti tiscin libinti tisci siniina sagaal jir gabar ah labanu caana ka daahiray oo caanayba keentayba iyadoo sagaal jirto naaskii baa caana ka imaaday ayb min watin jimaac la jimaacay oo nin baa guursaday u ilmo dhashay fa ardacat wayrihi baa ni qoran ama ayrihi ama wa kale eyrkiis aggi min allahi bay ka darartay faardaca iflan ayadoo nina guursanin ba iska caana keentay waba kuma faardaad waay dejisay faardacad waxay nuujisay iflan lahu ah, iflan bay iyay nuujisay ilma yar lahu duuna alxawleyni u sugnaaday laba sana wax ka yar wax laba sana ka yar ilmo jira oon xawleynka u dhammaanin ay ilmuhu ridaac iyo nuugmada kaga bixi lahaa waa shardi shuruuddii buu ku tirinaya laba sano waa inuu ka yaryahay ilmaha nuujintiisa ay saameyn leedahay laa radaaca ila ma kana fi lxawleyn ayaa soo aroortay ayb faardaca difla lahu duna alxawleyn laba sana ka yar khamsa radacaad baa shardi kale wey shan nuugmay nuujisay xadiidka caaisha radi allah canha kaana mima unzila min alqur'ani khamsa radacaat macluumaat yuxarimna shan nuugmo oo mutafariqaad kala tagtagsan oo ilmaha intuu iskiis u nuugo afka oga tago qaad haddana mar kale u nuugo in ayada ka bixiso oo hadda ay ku duduudo lama ogolo mutafariqaat saara wuxuu noqon ilmahaa la nuujiyey ibnaha islaantaa wax nuujisay wiilkeedii oo kale noqon hooye u noqon umahaatkum allati ardacnakum bay soo geli fa yaxrumu calayha ayadii buu ka xaaraan noqonayaa hooyadii bay noqon oo waxyaalaha ku xaaraannimada laga jeeda waxaa lagu inuuna guursan karin ayaa kamid a ah. nacam huwa asaga iyo wa furuucuhu asaga wixii ka farcamay faqad oo keliya kaa wax nuugay iyo kaa wax nuugay wuxuu dhali doonay caruurta ka farcami doonto ciddaa uu nuugay bay qaraaba yihiin oo islaantii nuugtay hooyadii weye isaga ilmuhu dhali doonana ayay bay u tahay wa furuucuhu faqat waxay noqotay ayaduna wa saarad ummahu hooyadii nuujisayna waxay noqotay saarad waxay noqotay murdicadii wax nuujisay ummahu wiilka hooyadii ama ilmaha yar hooyadii wiilii gawdha xaadaba hooyadiiba iyadana noqon fataxrumu taxrumu calayhi ayadii baa waxay ka xaaraan noqonaysa caleyhi ilmi baa ka xaaraan noqonaysa hiya ayada iyo taxruum waa xaaraan noqonaysa aleyhi bay ka xaaraan noqon wiilkii yara ama ilmihii yaraa hiya ayada iyo wa usuuluhaa usuusheedii ayada wax nuujisay iyo usuusheedii aabaheed iyo hooyadeed iyo muxuu ahaa xaggaas usuusha ah iyo wa furuucaha furuucdeedii w ayadaa dhashay ee gabdho iyo wiilal ahaa wa ikhwatahaa ikhwatuhaa iyo walaalaheed walaalaheed gabadha wax nuujinaysa gabadh gabdhihi ay Eh, mxu ahaa eh, wiilashi ikhwada waa wiilashi wa akhawaatuhaa walaalaha ahaayeen maxaa wiilashuna ilmaha la nuujiyay maxay u noqonayaan abtiyaal gabdhahana waxay u noqonayaan habaryary habaryari unoqon gabdhaha ay walaalaha yihiin islaamtan wa in haara labanu caanihii hadduu soo gagabo daahiro can xamlin ur oo islaantan wax nuujinaysa caanahan wuxuu ka yimid haweeney la guursaday oo nin irmaaneeyey wey nin baa irmaaneeyey oo guursaday min zawjin nin xaggiis bay ka uurowday markaasay irmaanaatay saara radiicu ilmihii la nuujiyey wuxuu noqonayaa ibna wiil buu lizawji zawjka u noqon zawji islaanta qabay aabbo u noqonaya oo diri baa layihaha irmaanayihii weeye fayaxrumu calayhi radiicu radiicii baa xaaraan ka noqonaya adii gabar tahay dee aabaheed buuba noqona ma guursan karo wa furuucuhu furuucdiisii wuxuu dhali doona faqad keliya isaga wuxuu dhali doono aabbahaas muxram buu keliya wa saara zawju zawjkaa isaga islaantaasi wax nuujisay qabayna wuxuu noqon abaahu aabihii buu noqonaya fayaxrumu cala radiici buu xaaraam ka noqon sagan huwa asaga iyo wa usuushiisaba ilmahaas xaaraam ka noqon oo muxrim bay unoqonayaan wa akhawaatuhu iyo walaalihiis asaga walaalihiis akhawaatuhu wa ikhwatuhu huwa wa iyo wa intaba bu xaaraam ka noqon wa akhawaatuhu gabdhihii la dhashay eedayaalkii bay noqon wa ikhwatuhu wiilashii la adatay isaga la dhashay adeeradii bay noqon fayaxrumu waxaa xaaraana annika waxaa xaaraanta marka muxuu yahay ridaca xaaraan ku noqdo guurkii baa xaaraan ku noqon oo islaamtaa ninka u nuugay iyo carruurtay dhashay iyo wixii la dhashay iyo wixii usuusheeda iyo furuucdeedaa imaha waa ka xaaraan ma guursan karo ayaguna sidoo kale wayaxilu nadar xagga maxramyadii waxaa soo gelaya iyaduna nadarka iyo fiirada waa fiirin karaa waa hooyadiis waa walaashiis waa eedadiis waa baryartiis xaggaasay noqon walkhalwatu khalwaduna iyadana maxramyadu soo geli oo meel ba isla geli karaan safar baa la aadi karaa ka sida nasabkii oo kale wey intaas waxay ku kala duwan yihiin duuna saa'iri axkaamihi axkaamtii kale ee nasabka uu lahaase way ku khilaafsan tahay kalmiiraati dhaxalkii oo kale islaanta naaskeeda nuugay waa dhaxli oo dhaxalkeedaan usoo fadhiisani maya wa nafaqa nafaqadiina maya oo hooyadaa nafaqadeeda waajib ay kuga heede midda murdicada ku nuujisay nafaqadeeda waajib kuguma aha axkaamta iyo wax kalaba axkaam kalaba way ku kala duwan yihiin wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam aley